alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaa inoogu dembeeyey aayadda lix iyo labaatanaad baa inoogu dembeysay ee min suurati lmaa'ida mufasirku wuxuu soo qaatay xadiis uu soo wariyey imaam axmed ayuu soo qaatay oo sheegaya in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina ashamsa lam tuxbas calaa basharin ila liyushaca layaaliya saara ila beyt ilmaqdis qoraxda cid bini aadama looma joojin mooyaane yuushac oo habeenadii uu markaa baytulmaqdis doonaayay inuu furto oo xaggeeda u socday ayaa isaga loo joojiyey yuushac waynagii sheegnay markii dambe in laga dhigay nebi laga dhigay wuxuu ahaa wiilkii la socday nebi muuse calayhi salaam markii khadir uu la kulmaayey wiilkii la socday ee qur'aanka allah inoogu sheegay ayuu yuushac ahaa laakiin nebi muuse debedii markii nebi muuse geeriyooday dabadeed baa laga dhigay nebi laga dhigay reer banu israa'iil waa dagaal geliyey mu'miniintii reer banu israa'iil baytulmaqdis inay furtaan oo nimankii camaaliqada ahaa ee gaalada ahaa ka furtaan ayaa markaa uu ku duulay oo ku socday dagaalkii wuxuu socdaba galab jimco ah ayaa dagaalkii dhacayey qaybtii ugu dambaysay dabeedna wuxuu ka baqay qoraxdu inay ka dhacdo qoraxdu hadday dhacdona sabti baa soo gelayso reer banu israa'iil wax camala sabtida inay sameeyaan xaaraan bay ka ahaydoo uma bannaanayn saas aawadeed si aan markaa dagaalkaas ama furashadaasi si aynay uga markaa binnisin oo aynay uga dhantaalmin ayuu ilaahay baryey waxaanuu yidhi qoraxda intuu la hadlay buu wuxuu yidhi innaki ma'muuratun wa ana ma'muurun anna waa lay faray oo waa lay amray adigana waa lagu amraayoo allah baa ku amraa allah waxaan weydiisanayaa inuu ku joojiyo oo ku xabiso ayaan ilaahay ka baryayaa yacnii inta dagaalkaa aan ka faaruqayo dabeedna sidii baa qoraxda loo joojiyey ilaa marka waxa weeye uu ka faaruqay dagaalkii oo uu dhammeeyeyna qoraxdii ma dhicin xadiiska caynkaa ku soo arooray ahlucilmi badan baa saxiixiyey xadiisku haddaba wuxuu sheegayaa xasri lagu koobaayo qoraxda cid bashara oo loo xabisay ama loo joojiyey inuu yuushaco qura yahay haddaba waxaa jira waxyaalo kaloo la soo wariyey oo axaadiisa jira oo la soo wariyey yacni qaar yidhi waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam leylatulisraa waa loo xabisay yacni markaa waxa weeye markuu maalinnimadii ka warramay yacni markaa quraysh yacni safarkoodii iyo waxyaalaha uga warramo ay markaa ku jirrabeen dabeedna markaa waxa imaatinkii ay imanayeen ayaa markaa waxa weeye qoraxda loo xabisay si waxa weeye intaan qoraxdu dhicin ay u yimaadaan siduu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam riwaayo saa lagu soo wariyaa jirta mid labaad baa jirtaa oo iyaduna sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka ku seexday dhabta cali ayuu barkaday markuu halkaa ku seexday cali ma tukan salaaddii casar qoraxdii baa dabad ka dhacday nebiga inuu toosiyana waa karaahiyeystay sida xadiisku sheegaayo dabeedna qorraxdii way dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu waa tukaday kadib markaa cali maadaamaanu salaaddii casar tukan ixtiraam nebiga uu ixtiraamayo oo qadarinayo daraaddeedu inuu toosiyo uu dhibsanayo yacni markaa halkaa salaaddii kaga tagtay waxa markaa ilaahay buu baryey bay yidhaahdeen sida xadiis lagu soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi markaa cali wuxuu ku jiray taacadaada iyo taacada rasuulkaagu ku jiray ee qoraxda u soo celi dabeedna qoraxdii baa loo soo celiyey baa layidhi casar bay noqotay dib baa loo soo ceshay markii dib loo soo ceshay ayuu salaaddii casar tukaday markuu salaaddii casar cali tukaday ayay dabeedna dib u dhacday xadiiska caynkaasa sixadiisa waa la ysku hayaa ibnu jawsi waxau ihi waa mawduuc ibnu taymiya waa ku raacay isaguna waa mawduuc buu yidhi kitaabkiisa minhaaju sunati nabawiya ibnu jawsina kitaabkiisa mawduucaadku ku soo arooriyey culammada markaa muxadisiinta ee muta'akhiriinta qaarkood waa naqdiyeen oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar wahayruh waxay yidhahdeen wadci in lagu sheegaa waa qalad ibnu jawsina waa ku qaldanaa ibnu taymiyana waa ku qaldanaa xadiiska markaysaa yani markaa eh, in la yidhahdo waa mawduuc yani markaa sax maaha bacdi markaa culammada ka midoo ah xoogaa markaysaga markaa taxsiiniyeyni waa jiraan marka kaa sixadiisa waa la ysku hayaa sheekh albani wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa silsilatu axaadiisi yani marka labada silsilo mid ahaan buu kaga hadlaa oo xadiiskan markuu silsilatu saxiixa ku soo arooriyo waa u tacarudaa xadiiskaa kalena waa u tacarudaa waxaanu tilmaamaa albaani inaan axaadiistaa waxba ka asixin xadiiska keliya asaxay ee masalada ku sugani inuu yahay xadiiskan yuushac ku saabsan laakiin axaadiista kale ma sugno oo ma asixin mawduucaynkaasana waxaweye waa ku nuxnuxsaday marka xasriga markaa xadiiska ku sugan haddii la yidhaahdo wax kale ma asixin waxay noqonaysaa in sideeda loo nabadgelinayo laakiin haddii la yidhaahdo wax kale ayaa marka yani markaa asaxay waxaa lagu xambaarayaa yani siday culamada qaar ku xambaareen ummadii hore in laga tilmaamayo oo ummatu muxamed maadaama markaysaga wax kale la sheegay ay ka baxayso waxayna u badan tahay sida marka waxa weeye marka ay sheegayaan yani markaa culamo badani oo ah markaysaga axaadiistaasi inayna sugnayn xadiiskan keliya inuu yahay ka saxiixa ee masalada ku soo arooray xasriga ku suganna inuu yahay mid saalima oo markaysaa nabadgalay saas aawadeed sidaad ku arkaysaan tafaasiirta qaarkood ama xawaashida qaarkood ay leeyihiin yacni xasrigani ma aha ilaaqiisa oo dee nebiyaba waa loo xabisoo nebi maxamed baa loo xabisay bal bacdulawliyaa baa loo xabisay qaarkood ay leeyihiin yacni markaa ta noocaasi markaa mid la cuskanaya ma aha mana sugna waa midda kale qoraxdu hadday dhacdo yacni markaa celinta la soo celiyaa waa tuluuc kale ay xisaabsan tahay ma aha markaysaga inay yacni markaa salaaddii casare tagtay miday addaa u dhacayso ma aha qoraxda dhacday yacni markaa waxabay xukunkeedii bay lahayd haddii ay markaa noqoto fardan wa taqdiiran in la soo celiyo hadday noqoto yacni marka waxaa la xisaabinayaa inay tahay tuluucun aakhar yacni soo bixitaan kale ee salaaddii casar sidii ay u tagtay ayay markaa u tagtay marka taasna waxba markaa waxa weeye ma baajinayso yacni waxyaalaha markaa ku saabsan yacni markaa ashyaa badan oo dee la mida baa jira oo markaysaga markaa mawduucaasoo kale yacni markaa gelaya marka calaa kulli xaal tan markaa yuushac waxay ku saabsaneen qoraxdii oo weli aan dhicin in markaa loo joojiyo weli maalinimadii baa baaqiya maalinimadii lagama bixin habeennimo lama gelin yacni waxay noqotay markaa inay ku baaqi tahay alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan siduu ahaa inuu ku baaqi yahay laakiin markay dhacdo dee xukun ka duwan bay markaysaa waxaa leedahay oo markaa xukunku wuxuu noqonayaa markaa mid isbeddelayuu noqonaya calaa kulli xaal xasrigaasi waa siduu xadiiska ugu soo arooray weeye wax khilaafkiisoo ansaxayna ma jiro waxaa laga yaabaa culamada qaarkood oo naqdinaya way isku jiraan culammadu bacdii quweynaya xadiiskaas yacni cali ku saabsan oo yani odhanaya waa xasan iyo bacdi markaysaga wadciga diidan laakiin markaysaga daciifnimada markaa le waxa weeye daciif in la yidhaahdo mooyaane dee in mawduuc lagu sheegaa nawcan ma waa mubaalaqa yani laakiin bacdibaa markaysaga markaa xasan iyo meelahaas yani markaa ka dhigaya oo taxsiininaya waxaa kaloo jira arrin ku saabsan dawaaci tawaatur wax la yidhaahdo yacnii shaygu hadduu hariib yahay oo shay hariibi uu dhaco sida qorax dhacday oo kale in la soo cesho dabeedna markaysa marka ay noqoto maalintii in dib loogu noqday arrinka noocaasoo kale ah waxaa ku jira waxyaalahay culammadu odhan jireen dawaaci tawaatur wax tawaatur ayaa ku sugan waayo waa arrin aad yo aad ghariib u ah muctaadkiina khilaafsan yacni markaa qaraabadiisuna ay aad yo aad marka u daran tahay marka waxa weeye ta noocaasoo kalea cid markaa xifdigiisa ama dabdigiisa shay ku sugan yahay yacni markaa mid laga aqbalaya ma aha waa arrin uu ku sugan yahay dawaaci tawaatur culammaduna waxay yidhaahdaan haddii arrinka uu ku sugan yahay xadiisku sheegaayo xadiis kastaba ha noqdee dawaaci tawaatur wax tawaatur markaa sababayo keensanaya oo inuu tawaaturo keensanaysa hadduu ku jiro khabar fardiya in lagu soo naqliyo lama aqbalo waxay soo qaataan misaal masalan haddii la yidhaahdo masjid jaamicii magaaladan ku tukaday maanta ayaan markaa jumcadii ku tukanayey khatiibkii baa markaysagaa mimbarka koray khudbaddii buu waday khudbaddii buu dabeedna markaysagaa siduu u waduu mimbarkii ka soo dhacay waana dhintay haddii arrinka noocaasee ghariibka ah ee xadaska caynkaasoo kale ah shakhsi keliya sheego cid kaloo sheegta la waayo meeshuna ay tahay meel la wada joogo ay tahay oo masjid jaamici ay tahay ya ta noocaasa markaysaga khabarulfardi lama aqbalayo waayo xiisaha warkaasoo kale dadku u qabaan wuu fara badan yahay waana arrin ghariib ah arrin qarsoomi kara ma aha arrin qof keligii sheegi kara ma aha waa arrin aad iyo aad markaysaga marka yacni u ghariib oo cajiib u ahoo la yaabu leh marka waxa weeye waxay keensanaysaa qof waliba inuu ka warramo dad fara badani sheegaan marka waxaweye taasoo kale lama aqbala bay yidhahdeen dawaaci tawaatur baa ku jira dawaaci tawaatur waa maxay waa wax sababayo keensanaya khabarkaasi inuu tawaaturo oo si fara badan loo soo naqliyo oo dad fara badani sheegaan marka arrinkan oo kale yacni waxaa la leeyahay waxaa ku sugan dawaaci tawaatur baa ku sugan waayo qorax dhacday oo habeenkii soo galay yacnii shakhsibaa waxaa ka tegey salaaddii casaroo dabeedna markaasaa nebigu u duceeyey si marka qoraxda loo soo celiyo markaasaa la soo celiyey markaasay noqotay markaysaga inuu markaa tukado dabeed markii markaa tukaday dabadeed salaaddii casarna dib bay u dhacday arrinka noocaasoo kalea waxaa ku sugan dawaaci tawaatur baa ku sugan sidaas aawadeed khabarulfardi mid lagu aqbalayo ma aha waxaanay ka mid tahay waxyaalaha markaysagaa lagu caddeeyo arrinka noocaasi inuu mawduuc yahay yacni markaa hadalka ay markaa yidhaahdeen yani markaa culammada tiri waa mawduuc waa fii maxallihi wallahu aclam allah waxa uu yidhi watlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhari qaala la aqtulannak qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin allah wuxu uhi watlu calayhim korkooda waxaad ku akhridaa naba abnay aadama labadii ilmo aadam warkoodii ku akhri bilxaqi xaq ku akhri oo ba'da tacdiya loo laqbeeyo ama bilxaqi xaal aad xaq ku dheehan tahay ku akhriye ama weji saddexaad xaal khabarku xaq ku dheehan yahay ku akhri marna faacilkaa laga xaalaynayaa marna mafcuulkaa laga xaalaynayaa id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima xaaluu khabarkaasi xasilay ama ahaaday id qarabaa qurbaanan goortay dhoweeyeen qurbaan dhoweeyeen ama khabarkaasoo alxaasila khabarkaasoo dhacay id qarabaa goortay dhoweeyeen markaa dhacay qurbaanan qurbaan ay dhoweeyeen yacnii labadii ilmo aadam fatuqubila la aqbalay min axadihimaa midkood laga aqbalay qurbaankii walam yutaqabbal aan la aqbalin min alaakhari ama midkoodu waxaa laga aqbalay walxaal lam yutaqabal aan laga aqbalin min alaakhari ka kale qaala wuxuu yidhi kii aan laga aqbalini laaqtulannak allah baan ku dhaartaye waa ku dilaya oo waa ku dilaya oo waa ku dilaya nuunu tawkiid musaqala ku jira laamkana waa muwadi'atun lilqasamo dhaar baa horteed la qadara qaala inamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin qaala wuxuu yidhi kii markaa qurbaanka laga aqbalay ee loogu hanjabay in la dilaayo innamaa yataqabbalu allaahu allah wuxuu ka aqbalaayo qura min almuttaqiin kuwa allah ka baqanaaya ayuu allah ka aqbalaa qurbaankooda iyo camalkooda lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii wallaahi allah baan ku dhaartay lain basadta haddii aad fidiso ilaya xaggayga ku soo fidiso yadaka gacantaada aad ku soo fidiso litaqtulanii inaad idisho daraaddeed aad ugu soo fidiso maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak maa ana bibaasidin anigu mid soo fidinaya ma ihi yadiya gacantayda ilayka xaggaaga mid ku soo fidinaya ma ihi liaqtulaka si aan kuu dilo mid gacanta kuugu soo fidinaya ma ihi innii akhaafu allaaha rabba alcaalamiin innii anigu akhaafu allaaha allah baan ka baqayaa rabba alcaalamiina oo rabbulcaalamiinka ahaaday ka bedel rabba alcaalamiin rabbalcaalamiinkaan ka baqaya caalamiintoo dhan iyo khalaa'iqdoo dhan kii u rabbiga ahaa baan ka baqaya innii uriidu an tabuu'a biismii wa ismik innii uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a biismii inaad la noqoto biismi qatlii haddaad dayn weydo yacni markaa dilkayga dembigiisa inaad la noqotaan rabaa wa ismika iyo dembigaagaba fatakuuna dabaed aad noqoto fatasiira min asxaabi annaar asxaabu naarka mid ka mida aad noqoto ma aha inuu la jecel yahay xumaanta la jecel yahaye waxa weeye kollayba anigu markaa ka dembigaa qaadanaya ma ihi laakiin waxa weeye yacni markaa de haddaad dayn weydo inaad adigu dembiga la noqoto ayaan markaa rabaaya anigu inaan la noqdo ma rabo laakiin sidiisa miduu dembi ula doonaayo ma aha nooc wacdigiina waa ku jiraa nooc markaa waxa weeye wacdi ah oo uu dilka ka waaninaayo uu leeyahay markaa warhoy iyo markaa ha samaynin yaana dembi weyn xambaarane wadalika jazaau alaalimiin wadalika kaasi oo in jahannamo la geliyaa jazaau alaalimiina kuwa xadgudbay abaalmarintoodii weeye haddii aynay ka toobad keenina saa ku dhintaan fatawacat lahu nafsuhu qatla akhiih fatawacat waa qurxisay lahu nafsuhu naftiisiibaa u qurxisay kii hanjabayey qatla akhiihi walaalkii inuu dilo ayay u qurxisay faqatalahu waa dilay fa asbaxa wuxuu noqday min alkhaasiriin kuwa khasaaray kuwa nafahooda khasaareeyuu ka mid noqday fabacasa allahu guraaban yabxasu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw'ata akhiih fabacasa allaahu ilaahay wuxuu u soo diray guraaban tuka ayuu u diray tukahaasoo yabxasu faarfaaraya fil ardi arlada faarfaaraya liyuriyahu si u tusiya daraaddeed buu ugu soo diray kayfa yuwaarii liyuriyahu faacilka yuriya culammada qaar waxay u celiyeen yacni tukaha bacdina waxay u celiyeen allah bay u celiyeen labadana waxaa sii fiican in allah loo celiyo tukaha waa lagu ilhaamiyee isagu inuu tusiyo markaa miduu doonaayo iyo miduu rabay toonna ma ahe waa lagu ilhaamiyo ficilkanna ilhaam buu u samaynayey wuxuu tukaha ilaahay ugu soo diray liyuriyahu inuu tusiyo daraaddeed kaa'ina aadamee wax dilay kayfa yuwaarii sidee buu u qarinayaa siduu u duugayaa saw'ata akhiih xumaanta walaalkii waxaa laga soo qaaday kaanahu inay cawro oo kale tahay maadaama dee qof yacni aan noolayn u yahay oo dhintay dee daynta sidaa loo daayaa isagaan la aasin oo la duugin dee nowcan maa markaysaga yasu'u naas waa arrin markaa dadka xumaynaaya sawaada maxaa sawaa loo yidhi yacni markaa kashfiga la faydo ayaa markaa qofka xumaato gelinaysa saasaa sawa loo yidhi cawrada sawa loogu magacaabay halka addanna waxaa laga tilmaamaya yacni jusadii bimacnaa qofkii dhintay maydkiisii oo markaa yacni arlada iska yaalla oo aan la aasin oo la duugini dee waxa weeye waxaa ka imanaysa xumaan baa markaa waxaweyn yani ku sugan waa arrin laga xumaanayo yacni markaa weeye waayo markaysagaa dee jidhkii waa googo'ayaa jidhkii waa fuurayaa yacni waxa weeye marka waxbaa ku dhalanaya waa urayaa caadatan waxyaalaha noocaasaa ka yimaada qaala wuxuu yidhi kii qaatilkee wax dilay yaa weylataa halaagaygow haadaa awaanuki faxdurii goortaadii baa la joogaaye kaalay halaaggii buu u yeedhyeedhanayaa acjaztu an akuuna misla haada alguraabi acjaztu ma waxaan awoodi waayey an akuuna inaan noqdo miyaan awoodi waayey mila haada alguraabi tukahan oo kale inaan noqdo miyaan awoodi waayo fa uwaariya dabaad markaa aan qariyo oo duugo saw'ata akhii xumaanta walaalkay waxaa loo jeedaa yacni markaa bakhtigiisa yacni markaa inaan duugo oo aan qariyo dabaad markaa aan qariyo duugo fa asbaxa wuxuu noqday min annaadimiina kuwa tiiraanyoonaya o qoomamoonaya oo ficilkaa isku ciilkaambiyaya ayuu ka mid noqday qisada halkan ilaahay inoogu sheegayaa waxay ku saabsan tahay laba ilmo aadam ah oo midkoodka kala dilay xaqdarrana ku dilay xaqdarrana ku dilay waxaanu allaah inoo sheegay inay qurbaan sameeyeen ummadii hore waxay samayn jireen qurbaanka ilaahay ugu dhowaanayaan meel bay dhigi jireen meeshaa marka la dhigo ayaa ka laga aqbalay dab baa cirka ka soo degi jiray taadna dabkaasaa intuu soo dego cuni jiray oo gubi jiray kaan laga aqbalinna dabku markuu soo dego ma cuni jirine waa iska dayn jiro waa ka tegi jiray marka qurbaanka la aqbaliyo kaan la aqbalin waa la kala garan jiray dabkaasaa lagu kala garan jiray id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qisooyin kalena culammadu waa sheegaan oo aahaarta selafka qaarkood laga soo wariyey ay tilmaamayso waxay yidhaahdeen sida aasaarta selafka laga soo wariyey qaarkood ay tilmaamayaan oo saxaabe iyo taabiciin baa laga soo naqliyey nebi aadam calayhi salaam dee wuxuu ahaa ee abulbashar waa ruuxii bini aadam ahaaye ugu horreeyey allah abuuray kadibna xaawaa loo abuuray labadoodaa markii hore jiray xilligaa hore zawjayn bay ahaayeen yagaa tarmoo ubad yeeshay marka aahaartaa selafka laga soo wariyey waxay tilmaamaysaa xaawi waxay dhali jirtay da' kastaba way mataanayn jirtay labaatan goor bay mataanaysay waa sida qisadu sheegaysa marka afartan bay dhashay mar walba inan iyo inan isku mataansan bay dhali jirtay dee maadaama bashar kale aanu jirin shareecadii nebi aadam waxaa ku bannaanaa labada walaalaha in laysu guuriyo inan walbata ku mataansan looma guurin jirine midaan mataantiisii ahayn baa loo guurin jiray labadan ilmo aadam kan wax dilaya ta marka waxa weeye ka kale ku mataansan waxa weeye waa laga qurux badnaa ta isaga ku mataansan baa markaa qurux badnayd markii aadam uu doonay inuu u guuriyo tii isaga ku mataansanayd inanka kale u guuriyo ta kale markaa ka kale ku mataansanna isaga loo guuriyo taana laga qurux badan yahay yacni waa diiday oo wuxuu doonay markaysagaa ta isaga ku mataansan in loo guuriyo waayo tan baa sii qurux badnay dabaadna markaa halkiibaa markaa waxa weeye la yidhi maya saas ma aha waxa weeye saasaa la samaynaya may ma yeelaya buu yidhi marka waxa weye waa in ilaaba ilaa eh, tan lay guuriyaa taa dooni maayo dee bal qurbaan sameeyo qurbaanka haddii laga aqbalo waxa weeye waa lagu yeelaya qurbaankii baa deed markaysaa yacni markii la dhoweeyey tiisii la aqbali waayo oo dabka cuni waayo qurbaanka sababteeduna saasay ahayd bay yidhaahdeen waa asaarta salafka laga soo naqlinayo xadiis marfuuc oo saxiix oo caddaynaya inay waxyaalaha taa la ysku qabtay lama hayo laakiin aasaar baa la hayaa salafka qaarkood laga soo naqliyey calaa kulli xaal wuxuu markaa doonay inuu markaa walaalkii dilo aayadda waxaa laynoogu sheegay isagana qurbaanka inaan laga aqbalin ka kalena laga aqbalay dabeedna markaa uu yidhi waa ku dilaya maxaa adiga lagaaga aqbalay aniga layga aqbali waaye waa gardarra moogta ya yacnii isagu markaa qabuulka dee ma hayo qabuulka ilaahay baa wax aqbala kii laga aqbalay ilaahay baa ka aqbalay kaan laga aqbalinna ilaahay baan ka aqbalin dee miduu eed ku leeyahay ma aha marka wuxuu ihi maxaa adiga lagaa aqbala aniga lee aqbali waayo waa ku dilaya qaala inamaa yataqabal llahu min almuttaqiin ilahay muttaqiintu wax ka aqbalaa taqwalla la kaaleh laga aqbale macnuu saasuu u dhacaya ya muttaqiintu ilahay wax ka aqbalaa wuxuuna u sheegay inaanu isagu la dagaalamayn oo xataa difaacu iska daafaco aanu samaynayn lain basadta ilaya yaddaka litaqtulanii maa ana bibaasidi yadiya ilayka liaqtulak oo waxaa la yidhaha istislaam far kugu taagi maayo haddaad i dilayso iyo haddaad i daynayso aday ku taallaa waxay yidhahdeen culammadu isagaa xoog badnaa laakiin alla kabaq buu isaga daayey istislaamkana la yimi shareecada aadamna waxaa ku bannaanayd inuu ruuxu istislaamka sameeyo oo aanu isdaaficin innagaba shareecadeenna haddii markaysagaa cidda soo weeraraysa muslim tahay dee inaan la isdaaficini waxa weeye waa jirtaa oo dee axaadiis baaba ku soo aruurtay gaal markaa naftaada soo weerarayaa inaad iska daafacdaa waa waajib yada laakiin muslim hadduu ku soo weeraro saa'il yahay oo horor yahay laba dariiq baa jira inaad iska daafacdo iyo inaad iska daaficine aad markaa waxa weeye gacmaha ka laabato gacmaha aad ka laabato labada mid walba axaadiis baa ku soo aroortay difaaca naftiisa uu ka daafacaayo iyo istislaamka labadaba ahlucilmiga qaarkood afdal iyo jawaas bay ku kala xambaareen bannaanaansho iyo afdal ahlucilmiga qaarkoodna laba xaal bay ku kala xambaareen axaadiistaa waxaa ka mid a xadiiska nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna damihi fahuwa shahiid yacni axaadiista saa ku soo aroortay waxay sheegaysaa jawaasiis haddii muslim tahay waxa laga daafacay haddii gaal tahay waa ka duwantay hadduu gaal yahay waxaa soo weeraray oo horarka ahi waajib waxa in layska daafaco ayaa waajiba haddii layska daafici waayo la kari karaayo waa lagu dambaabaya waa gaalkii taas muslim hadduu yahay waxa weeye man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wujuub ma aha waxay tahay markaysaga jawaas bay faa'idaynaysa maxaa wujuub loogu xambaari waayo dee axaadiis kalaa jirta axaadiis kaleoo istislaamka sheegaysa ayaa jirta xadiis kalaa isaguna jira oo tilmaamaya in nabiga weydiiye calayhi salaatu wasalaam ara'ayta in ja'a rajul yuriidu akhda maali qaala falaa tucطihi maalaka qaala arayta in qaatalanii qaala faqaatilhu qaala arayta in qatalanii qaala fa anta shahiid qaala ara'ayta in qataltuu qaala huwa fi nnaar xadiis kale wuxuu tilmaamayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi ka warran hadduu ni yimaado uu doonayo xoolahayga inuu iga qaado aduu saa doonaya ka waran qaala falaa tucdihi maalaka xoolahaga ha buu yidhi qaala ara'ayta in qaatalanii hadduu igula diriro ka warran qaala faqaatilhu adna la dirir qaala ara'ayta in qatalanii hadduu idilo ka waran qaala markaa fa anta shahiid shahiid baa tahay ama fa anta fi ljanna labada mid buu yidhi qaal arayta in qataltuhu haddaan dilo ka waran qaal huwa fi nnaar axaadiista caynkaasi waa sugan tahay waxaana laga qaadanayaa jawaas eh, waxaana la amray muqaatale qatla lama amrin qaal arayta in qaatalanii qaala faqaatilhu faqtulhu lama odhan ma alfarqu bayna faqtulhu iyo faqaatilhu maxaa u dhexeeya faqaatilhu iyo faqtulhu maxaa u dhexeeya muqaataladu waxay faa'iidaysaa mufaacala mufaacalay faa'iidaysaa mufaacaladu waa maxay intuu kula dirirayo la dirir yacni dilkiisa marka hore ha u qasti oo dafcu saa'il waxay culammadu yidhaahdeen dafcu saa'ili bilashali falashal sida shaygu u kala sahlan yahay baa lagu daafacayaa dilkiisu marka hore maqsuud ma aha laakiin addafcu yacni markaa canka inaad iska daafacdo bes oo dhibtiisa iska riixdo baa muraadku yahay laakiin marka hore dilkiisa mid layska doonayo ma aha saas aawadee hadduu dagaalkii gabo oo ama uu cararo ama dhaawacmo ama xaaladaanu ku dagaalamayn markaysagaa uu noqdo wax dambe inaad yeeshaa kuma bannaana wax dambe haddaad yeesho isagoo kaa cararay aad eryato isagoo dagaalkii gabay oo markaysaga dhaawacan uu ku dagaalamay markaysaa uu noqday aad markaysa marka waxaan yani sii dhaawac tirto yacni isagoo gacmaha taagay aad disho waxaad tahay daalim adigaa horoornimadii la wareegey horoornimadii adigaa la wareegay daalim baa tahay marka muqaataladu waxay faa'idaynaysaa mufaacalay faa'idaynaysaa ya qatligu maqsuud maaha mawaadiic kaleba waa ku soo aroortay iminka salaadda qofku markuu tukanaayo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qofku markuu salaadda tukanayo oo sutro samaysto qofka doonaya isagiyo sutradiisii gabboodkiisii inuu kala dhex maro falyadfac fii naxri halkaa markaysagaa dhuunta ama markaysaga ha ka daafaco oo ha riixo hadduu markaysaga waxaan yani markaa fain abaa falyuqaatilhu hadduu diido oo isku soo kaa qaado la dagaalan faqaatilhudu waa maxay maaha inaad iskaga dhufanayso dee amla iskaga soo baxayso caloosha hor dhigayso maaha waxaa laga tilmaamayaa yacni mudaafaca looga jeedaa <laughs> mudaafaca la daafacayo sidii hore ka sii adag oo intuu ku daafacayaba adiguna daafac intuu ku riixayaba riix ta laga tilmaamaya waa saas mawdicaaba waa ku soo aroortay faqaatilhu marka hunaaka farqun bayna almuqaatalati waalqatli waxa farqi udhexeeya muqaatalada iyo qatliga farqi udhexeeya marka waxay culammadu ka qaataan yudfacu bilashali falashal waxba wuxuu ka sahlan yahaa lagu daafacaya saas aawadeed waxay culammadu dhammaan qabaan hadduu markaa hanjabaadda iyo boolixooftanka iyo markaysaa markaa waxbaan yani uu ku tegayo wax ka badan inaad u dhaaftaa kuma bannaana ya inaad u boolixooftanto hubka usoo qaadato oo markaysaa sidii wax la dagaalamaya iska dhigto hadduu intaa ku tegayo yani inaad waxbaba ku dhufataa kuma bannaana ya hadduu bajin ku tegayo xabadda adul marisay inaad dhaawacdo wax gaadhsiisaa kuma bannaana haddamaarta haddii marka waxaa weeye uu dagaalkii gabo yacni ama uu kaa cararo ama kaa tago eryan maysid dhaawac tiri maysid waxba yeeli maysid dambe yacni waa saas weyi marka muqaataladu saas iyadaabay tahay marka cala kulli xaal axaadiisi waa jirtaa eh, sheegaysa difaaca markaa qofku iska daafacaa inay tahay mid markaa bannaan eh, axaadiis kalena waa jirtaa oo tilmaamaysa qofka muslimka ee horarka ah inaan qofku naftiisa ka daaficin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markay fitnada tahay oo qitaalulfitan iyo dagaalka fitanka ay jirto in hubka la burburiyo aan hubka la urursan oo aan markaa waxaa la isdaaficin oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam satakuunu fitan fitnooyin baa jiri doona fitankaasi markay dhacaan ka markaa waxa weeye taagani wuxuu ka khayr badan yahay ka u sacyaaya ka fadhiya wuxuu ka khayr badan yahay ka taagan buu ka khayr badan yahay ka taagan ayuu ka khayr badan yahay yacni midba kuuga fog yahay fitnada ayaa khayr badan midba kuuga fog yahay baa khayr nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoonka ilaahay la dilo noqo addoonka ilaahayo wax dilaha noqonin waa markay fitno tahay muslimiinta dhexdooda ah addoonka ilaahayo la dilo noqo addoonka ilaahayo wax dilaha noqonin hubka jajabintiisana axaadiis baa ku saarootay kasiruu fiiha qasiyakum awtaarakum wadribuu suyuufakum bilxijaara nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa dagaalladu ay ka jiraan muslimiinta dhexdooda qitaalu ay jiraan ee nabigu yihi marka waxa weeye qaansooyinka marka waxaa jajabiya iyo leebabka yani wadribuu suifakum bilxijaara seefaha dhagxanta markaysa waxaa la dhaca oo ku burburiya yani waxa weye hubkii xataa inaan la urursan waayo qofku hadduu hubkii haysto waxaa dhici karta dee inuu isticmaalo ayaa suuragal ah marka inuu ka fogaado ayaa marka waxaweeye marka axaadiistaasina tilmaamaysa hubkana aan la xadiis kale waxaa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ku yidhi hadduu dagaalku muslimiinta dhexdooda ka dhaco eh, fatakhid sayfan min khashab waxaad samaysataa seef looxa samayso seef looxi waxba tari mayso mogta seef looxa samayso saxaabigai caynkaa nebigu ugu dardaarmay waa ka dhabeeyo seeftii looxa ahayd buu samaystay markii saxaabada qaarkood dagaalku dhexdooda ka dhacay ayaa markaysaga saxaabadii qaar u tageeno markaasga kaalay markaysaga de cali u gargaar ya cali kaalay u hiili ya markaasuu yidhi heblaay ii soo saar seeftii markaasaa loo soo saaray markaasuu galka saa uga saaray markaasuu taasaan ahay istaaye ma ma idinla raacaa waar iska joog baa lagu yidhi <laughs> iska joog ya ayaa lagu yidhi axaadiis kale waxay ku soo aroortay mawduucaas axaadiis mutacadida ku timi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi fakunka khayr ibnay aadam waxaad noqotaa labadii ilmo aadam kii khayrka badnaayoo kale noqo kii khayrka badnaa waa kee waa kan yidhi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak axaadiistaasi way badan tahay saa ku soo aroortay labada noocba axaadiistu way sugan ahlucilmiga qaarkood waxay ku kala xambaareen afdal iyo jawaas inay marka waxa weeye istislaamka in lala yimaado muslimka aan yacni markaa nafta laga daaficin afdalka tahay ta kalena hadduu difaaca u raacayo dawaabiddii u raacayo waanu ka xadgudbayn inay jawaas noqonayso hadduu ka xadgudbo waxa laysla ogol yahay inay laba daalim noqonayaan laba horor ama laba daalim inay noqonayaan oo mid waliba dagaalada markaysaa markaa casabiyaadka iyo qabyaaladda markaysaa markaa ku dhacaya ama markaysaa xukundoonka ku dhacaya xukunka iyo maamulka lagu loolamaayo amaba markaysaa markaa qabaa'isha iyo ururadu ay islaynayaan ee wakhtiyada qaarkood ama dhul laysku laynaayo ama maamul laysku laynaayo ama markaysaa reer hebel laysku laynaayo ama wax la mida waxyaalaha noocaasi waxa weeye waa dagaallo shareecada aan ku bannaanayn shareecada marka waa dagaallo aan ku bannaanayn caadatanna waxay noqdaan mid waliba daalim iyo madluum buu noqonaya hadduu xataa leeyahay waa laysoo weeraray yani markaa difaaca markaysaga yani dawaabiduu leeyahay markaysaga raaci maayo oo marka waxa weeye isaga laftiisu yani markaa miduu ilaalinayo dawaabidii ma aha ee wuxuu noqonayaa markaysaga mid yani markaa hadduu markaa cararaan mid eryanaya hadday dhaawacmaan mid dhaawac tiraya hubkooda mid furanaya xoolahooda mid qaadaya yani markaa waxa markaysa waxa noqonaya wuxuu la dagaalamayaana waa markaysaga marka reerhebelnimo ama markaysaga maamul buu kula dagaalamaya iyo wax la mid a marka qitaalka noocaasi waa qitaalu fitna yani marka waxa weeye xaq iyo baatil markaysaga mid noqonaya ma aha ee waa laba baatilun bay noqonayaan waana qitaalkii fitanka ahaa ee muslimiinta dhexdooda ka dhacayey ee waciidadu ku soo arooreen bay noqonaysaa ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani markaa ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa labada muslim hadday seefta isla soo qaabilaan ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima labada seefood iyagoo ku dheehan hadday markaa kulmaan riwaayada kale waxay sheegaysaa ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima hadday isla soo waajahaan labada muslim labadooda seefood mid waliba isagoo seeftiisii wataa oo ay doonayaan inay ku dagaalamaan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam falqaatil walmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay iyo ka la dilayba naartay gelayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam hada alqaatil fama baalu lmaqtuul kaasi waaba qaatilkii oo dee naarta hadduu galo bimacnaa la garay sababtuu naarta ku galay oo waa qaatil oo dee xaqdaru wax ku dilay famaa baalu lmaqtuul ka la dilay xaalkiisu muxuu yahay isaga waxba ma dilin waa la dilay qaala innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih ya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu xariis ku ahaayo ku dadaalayay saaxiibkii inuu dilo riwaayada kale waxay sheegaysaa innahu araada qatla saaxibi isaga laftiisu inuu bixiyo ma doonayn inuu saaxiibkiis dilo ayuu rabay waa lagala horreeyo waa markaa u suurogeli geli weydaye isba waa niyeysnaa inuu markaa inuu dilo markaysagaa waa rabay wuxuu u yimid dagaal bay ahayd dagaalkana waa doonayay inuu diluu rabay uma suuro gelin waxaana la yidhaahdaa yani waxaweeye dee ka ficilka doonayay inuu sameeye isku dayey ay u suuro geli weyday iyo ka sameeyey waa isku mid alraadi waalfaacilu sawaa ka markaysagaa ka raallida ah yacni macsida iyo xumaanta iyo ka markaa samaynaya waa isku mid kan markaa muriidkee doonaya ee isku dayaya iyo waxa weeye ka markaa sameeyey ficlan waa isku xukum marka labaduba naartay gelayaan labaduba naartay gelayaan hubka wuxuu u soo qaatay goobta wuxuu u yimi wuxuu isugu dayey wuxuu niyaysnaa oo doonayey inuu markaysaga isaga dilo oo uu ka markaa yani haalib noqdo oo uu dilo ayuu markaa rabay deed uma suuragelin saasaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam labaduba inay naar mudanayaan oo ay naarta gelayaan uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wakhtigeenna waxaa aad u badan in waxa weeye dagaalada casabiyadda iyo qabyaaladda iyo maamulada la ysku laynaayo in marka waxaa jihaad lagu sheego oo la yidhaahdo waxaweye kan baa mujaahida kana shahiida kana caynkana kana sidan ah wuxuuna ay tahay marka xuruub casabiya qitaal qabaliya yani marka waxa weeye qitaal marka fitna yani marka waxa weeye xukun doon iyo maamul doon iyo markaysaga qabyaalad iyo reer hebel iyo reer hebel iyo urur heblaayo urur heblaayo yani taas marka waxaa la ysku laynayo oo lagu dagaalamayo ayaa dad fara badani waxay markaa hadda ay ku kadsoomeen oo ay markaysa markaa odhanayaan waxa weeye yacni mujaahid buu ahaa ama shahiid buu ahaa ama kadaa buu ahaa ama waxa weye waa jihaad xaqa ama markaysaa waxa nafta in la daafaco markaysagaa weeye yacni marka nafta difaaceedu wakhtigay waajibaysaa waa marka gaal laga daafacayo laakiin muslim marka laga daafacayo yacni yada marka waxa weeye oo weliba qitaal fitne ay tahay bacdu ahlicilmi waxay qabaanba qitaalka fitnada nafta in la daafaca inaynay bannaanayn a'immada qaarkood baa markaysaa waxaa qabaan a'immada qaarkoodna waxay qabaan dawaabidda haddii markaysaa qofku ilaaliyo jawaasun bay noqonaysaaye fadiila miday ku sugan tahay oo afdala ma aha ee afdalku waa istislaamka isla ogol yihiin ya afdalku inuu istislaamka yahay ayay culammadu markaa isla ogol yihiin laakiin wakhtiga markaa qofku dawaabidda aanu ilaalinayn ee marka waxaweeye yani markaa dafcu saa'ilka dawaabidday lahayd iyo quyuudday lahayd aanu raacaynin waxa la isla ogol yahay laba daalim inay yihiin qitaalkuna uu yahay mid markaysaa markaa lagu cadaab mudanayo gees kastaba yacni saas yadaa marka uu noqonayo in dadka loogu sheego markaysaga oo la yidhaahdo waa jihaad xaqa ama la yidhaahdo waxa weeye markaysaga markaa shahaada lagu helaya ama janna lagu gelaya iyadoo ay caynkaa tahay waxa weeye waa shareecadii oo laga been sheegaayo dadkii oo markaysaga la luminaayo dalaalkana markaysaga waxa loo sababayo yani markaysaga noocaas weeye waxayna markaysaga noqonaysaa cidda markaysaga markaa sidaas u sakhirtaa oo markaa inay dembigeeda markaysaga xambaaranayso aakhirana markaysaga markaa ila tegi doonto iyadoo markaysaga dadka dhiiggooda yani markaa iyagoo kuwa kalena ayna ka dhacaynin yani kuwii loo sababayna yadayna ka dhacaynin haddana markaysaga markaa nasiibka weyn inay qaadanayaan cidda markaysaga yani u sakhirtaa ee markaysaga ku tidhaahda ama dagaal xaqa weeye ama jihaad weeye ama shahaada lagu helayaa ama jihaad xaqu ahaa markaysaga janna lagu mutaysanaya iyo wax la mida iyadoo u markaysaga yahay yani qitaalu fitna iyo markaysaga xurub casabiya iyaday tahay waxa weeye yani insaan la yidhaahdaa waxay noqonaysaa dalaal iyo idlaal bay noqonaysaa dadkiina la luminayo oo qofku markaysaga naftiisii intuu lumay dadkiina markaysaga u luminayo haddaba sidan uu yeelay in aadamkan walaalkii uu dilayey ee ka gardaraa sida uu yeelayoo naftiisa inuu ka daafici waayey ah waa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi fakun ka khayri bnay aadam waxaad noqotaa labadii ilmo aadam kii khayrka badnaayoo kale mid la mida noqo ka khayrka badnaana waa maxay waa kaa naftiisa aan ka daaficin yacni marka xaqdarrada uu walaalkii ku dilaayey kaan ka daaficin yacni kaas weeye axaadiista saa ku soo aroortay dadkii khayrka badnaa waa ku dhaqmeen cusmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah alkhaliifatu araashid dunnuurayn dad markaa khawaarija ah oo halfitno ah oo lunsan ayaa isweer ka qabtay isagoo xukunkii iyo taladii muslimiinta isagoo haya khaliifadii muslimiintuu ahaa waxay markaa ku galeen umuuro ijtihaadiya uu sameeyey cusmaan ibnu cafaan ayaa iyaga la qalloocday dad khawaarijoo lunsan bay ahaayeenoo ahlu fitna ah beene laga sameeyeyna waa jiraan halkii baa markaa waxa weeye kacdoon bay ku sameeyeen dabeedna ay yidhahdeen xukunka ka deg kama yeelin waayo dadka ahlu fitnaha ee xukunka ka deg yidhaahda yacni khaliifo markaa dadku doorteen oo markaysaga muslimiintii markaa u taliya miduu markaa waxa weeye uga degayo dadka ahlu fitnada ee kacdoonka sameeyey inuu uga degaa yacni markaa uma bannaana mid u bannaan ma aha waayo fawdo iyo fitna ka dhalanaysa saas aawadeed marka inuu ka yeelaa cumuuman uma bannaana mar labaadkana daliil gaaraba isaga markaa nebigu ugu sheegay ina allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlachu waaba xadiis khaasa ah. masaladana culamadu caam ahaan baabay u sheegaan xadiiska khaaskii wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi cuhmaan ilaahay wuxuu ku gelin doonaa qamiis ayuu ku gelin doonaa munaafiqiintu hadday doonaan inaad siibto qamiiska falaa takhlachu hasiibin baa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskan ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen ta kale xadiiskii saxiixa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi cusmaan baa ka idan dalbaaya wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iidanuu lahu yacni u idma jannana ugu bushaareeya calaa balwa tusiibu janno ugu bushaareeya balaayo asiibaysa la jirkeed janna ugu bashaariyey balwadii tanbay ahayd dadkii ahlu fitnada ahaa ee khawaarijtahaa way ku kaceen isweer bay ka qabteen muslimiintii waxay dooneen inay daafacaan waa diidey waxbaa idaaficina buuri cali bn abi taalib markii berigii dambe lagu yidhi maxaa cusmaan u daafici weydeen wuxuu yidhi isagaa noo diiday inaanu daafacno waxau idhi man salla sayfahu falaysa minii yacnii ruuxa seeftiisa siiba igama mid aha bimacnaa daacadaydii waa ka baxay ha dagaalamina yani anaa fudud sababtoo idan indhii kale ku daato in anigu aan dhinto ayaa ka sahlanoo ka fudud ya abu hurayra ayaa markaa seeftiisi soo qaatay nimankii isweerka ka hayo uu ka idan dalbay inuu markaysagaa dhaafo qof keliya maadaamuu yahay qofkiiyo labadii oo u sii daynayeen de gelin aa sii uu galay abuu hurayra ku yidhi maanta daaba darbu garaac baa wanaagsanaaday waxaan doonayaa inaan ku daafaco kula dhinto wuxuu yidhi abuu hurayraw ma waxaad rabtaa inaad naftaadiiyo dadkao dhan ballayso miyaad rabtaa wuxuu ishaarayaa aayadda soo socota ya min ajli dalika katabna cala bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannama qatala annaasa jamiica markaasu maya markaasu ordo haddaba gurigaaga qabo cusmaan ibnu cafaan wuxuu ahaan jiray hani xoolo badan jeyshulcusra waa kii markaa keligii isagu diyaariyey wuxuu dahab bixiyey wuxuu xoolo nool bixiyey ya waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa darra cusmaana maa camila bacda alyowm cusmaan waxba yeeli mayso maanta dabadeed wuxuu sameeyaa waxba yeeli mayso wuxuu isagu bixiye waxaa la ictibaariyaa inuu keligii diyaariyey nin maal badan buu ahaa addoommo fara badan buu lahaa riwaayaadka qaar waxaa la soo wariya afar boqoloo addoon inuu lahaa addoommihii baa doonay inay daafacaan oo wuxuu iyagana ku yidhi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun ninkii hubkiisa tuura waa xor yacani hubka haddaa haysataan ya addoommihii baa ku baaqi tihin haddaad tuurtaan xor baa tihin iyaguna hubkay qubeen xorriyaddii ba intaasay idiin jirtaa baa la yidhi isagoo ku sugan oo qur'aanka iska akhrisanaya bay halkii ugu yimaadeen halkiina ku dileen wuxuu ku dhaqmay fakun ka khayri bnay aadam labadii ilmo aadam kii khayrka badnaayoo kale noqo sidii ayaa lagu dilay tafsiirka jalaaleynka aan la akhrino allah wuxuu yidhi watlu watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaq watlu akhri ya muxammadu muxammadow yaa nabiy allaahi baa fiicnayd inuu yidhaahdo calayhim yaga korkooda ku akhri calaa qawmika qowmkaaga ku akhri calaa qowmika waxaa ka fiicnaa ah, risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama eh, in la yidhaahdo calaa ummatika ama cala almuslimiin ama calaa ummatika yacni saa la yidhahdo wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa ila annaasi caama yacni nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaan jiray mid qowmkiisa si gaara loogu soo diro laakiin aniga waxaa lay soo diraa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan baan si guud laygu soo diray marka risaaladiisu waa caam naba abnay aadama ay khabar abnay aadama warkii labadii ilmo aadam warkoodii ku akhriyo culammada carabiyadu waxay yidhahdaan naba iyo khabar farqi baa u dhexeeya markay furuuqda sheegayaan labada kelmood iyagoo si isugu macno u ah ayaa haddana waxaa dhici kartaa in macnaha farqi u dhexeeyo waxay yidhahdeen culammada furuuqda sheegtaa farqa u dhexeeya waxa weeye naba horta waxaa loo isticmaalaa war oo dhan lama yidhaahdo warka cadiimu shaniga ah baa la yidhaha shanigiisu wen yahay ko ee war oo dhan lama yidhaahdo mar labaadka warka qarsoon ee cidda loo sheegayaa aynay ogayn ayaa naba lagu itlaaqaa marka naba kastaa khabar waa yahay laakiin khabar kastaa naba ma aha marka laba jiho ayaa farqi ka imanaya labada jiho waa maxay gees waxa weeye war oo dhan naba lama yidhaahdee warka cadiimu shaniga ee arrinkiisu weyn yahay warkaasaa la yidhaahdaa markaa naba la yidhaahdaa mar labaadkana waa inuu yahay war aan macluum u ahayn cidda loo sheegaayo ama khabar kaybi ah ama qarsoon waa inuu yahay saas aawadee erayga naba waa erayga laga ishtiqaaqay nebi ila an nabiyu iyo annabiu marka la leeyihi waxaa laga soo ishtiqaaqay sida aksarka culammadu qabaan min annaba baa laga keenay watlu calayhim naba bnay aadama bilxaq ku akhri korkooda naba abnay aadama labadii ilmo aadam warkoodii weynaa ee cadiimu shaniga ahaa ku akhri haabiila wa qaabiila haabiil iyo qaabiil agsarka culammadu waxay qabaan in labadan ilmo aadam awlaadu sulbigii aadam inay ka mid ahaayeen awlaadu sulbi ee waladulwalad aynay ahayn ama inan wiila aynay ahayn ama farac dambe aynay ahayn sidaasaa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay yidhaahdeen laakiin qowl shaada laga soo naqliyey xasanulbisri oo odhanaya reer banu israa'iil bay ka mid ahaayeen labadan ilmo aadamee la sheegayaan ta noocaasa culammadu waa radiyeen waana shaad waana waham saas aawadee ibnu catiya waa ka odhanaya wahuwa waham yani waa qalad marka yani weeye waa qalad isaga ka dhacay weeye markuu saa yidhi wakayfa yajcalu suurata dafni axadun min banii israa'iil sidee sida markaa duugista iyo aasidda qofka dhintay la aasayo cid reer banu israa'iil u garan weydaa ila aasitaanku waa jiri jiray wakhti aan aasitaanka la aqoon oo cid horeo dhimatay aan la arkin oo la duugayo baa qisadani dhacday saasna waa sida jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay yidhaahdeen bal culamada qaarkood waxay yidhahdeen waaba itifaaq arrinka xasanna waxay yidhaahdeen xasan laga soo noqliya xasan albasri sanad ahaan markaysaa waxaa kama sugnaan oo sanadkaa nadar ku jira shuduudka ku sugan markaa ka sokow subuudka isaga ay ka sugan taha nadar ku jira ibnu kasiirka waxaan filaya inu odhanaayo itifaaq wey daadna sheegaayo sanadku inuu nadar wax ku jiraan ladakee bilxaqi xaqu akhri mutacalliqun bitlu utlubay ku tacalluqdaa watlu ayay ku tacalluqdaa watlubay ku tacalluqdaa waxay tilmaamaysaa ba'da ayaa tacdiia oo waxaad ugu akhridaa bilxaqi xaq uga akhri weji labaad baa jiro in laha wa bacdu musaaxabo weeye haddii laha bacdu musaaxabo weeyana waxay noqonaysaa yacni shayga la xaalaynayo oo markaa multabisan Eh, iyo waxa la midka ah ayaa mutacallaqu noqonaya bilxaqi xaq ku akhri ama weji labaad bilxaqi xaal aad xaq ku dheehan tahay ku akhri oo faacilka laga xaaleeyo watlu anta faacilka qarsoon ama naba'a laga xaaleeyo xaal naba'aasi yahay multabisan bilxaqi mid xaq ku dheehan u yahay ama tilaawatan multabisatan bilxaqi id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima iddu xaggay ku tacalluqdaa idda xaggee markaa ku camalfalaysaan u jeedaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kaa'inan oo xaalaa ku camalfalay sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa abulbaqaa baa wejigaa sheegaye waxaad ku akhridaa korkooda naba abnay aadama bilxaqi ku akhri id qaraba xaal naba aasi kaa'inan ama xaasilan uu dhacay ama xasilay id qaraba goortay dhoweeyeen qurbaanan ama la yidhaahdo sifo markaa nabaa laga sifaynaayo ayaa markaa ku camal falaysa naba'aasoo alwaaqica ama alxaasila dhacay id qarabaa goortay dhoweeyeen dhacay waxaan suurtoobi karin watlu in lagu camal siiyo labada zaman inay kala duwan yihiin daraaddeed oo goorta laleeyahay nebi maxamed akhri la leeyahay iyo goorta qurbaanka ay dhoweeyeen waa kala fog yihiinoo waa zaman maadioo fog goortay qurbaanka samaynayaan labada ilmo aadam marka goorta uu nebigu akhrinayo iyo goorta ay qurbaanka dhaweeyeen isku xilli ma aha sidaas aawadeed watlu kuma fali karto oo lama odhan karo watlu waxaad akhridaa id qarabaa goortay dhaweeyeen akhri yaa yani markaa sidaa lama odhan karo oo daraf loogama dhigi karo watlu loogama dhigi karo daraf mafcuul haddii laga dhigayo waa shay kale mafcuulu bihi oo leeya wakhtigaa markaysaga sheego akhri yani iminka sheeg wakhtigaah oo ka warran taasi waa shay akhri laakiin ma arag culamada wax markaa nas garaynayo id qaraba khabarkaasoo xasilay ama dhacay id qarabaa goortay dhaweeyeen dhacay qurbaanan qurbaan ay dhaweeyeen ilallaahi xagga allaah bay u dhoweeyeen wa huwa kabshun lihaabiila wa zarcun liqaabiila qurbaankay dhoweeyeeno wuxuu ahaa waa wan u sugnaaday haabiil u sugnaado qurbaankuu dhoweeyey isaga wan buu ahaa iyo wa zarcun liqaabiila iyo sarc yacni markaa raashid soo go'o markaysaga uu leeyahay ee qaabiil leeyahay fatuqubila min axadihima midkood baa laga aqbalay wa haabiilu haabiil weeye tacyiinka asmaadooda qaabiil iyo haabiil in la odhan jiray xadiis looma hayo ee aasaarta salafkee soo aroortuun baa la hayaa iyo in sarac dhoweeyey kanna markaysaa markaa wan dhoweeyey kullu daalika aasaartaasunbaa la hayaaye yacni markaa xadiis nebi oo saa sheegaya lama hayo wa huwa haabiilu laga aqbalay haabiil weeye maxaa laga aqbalo qabuulku ku caddaaday bian nasalat waxaa lagaga aqbalay inay soo degtay naarun dab soo degay min asamaa'i cirka ka soo degay oo fa akalat ay cuntay qurbaanahu qurbaankiisii cuntay yacni qurbaanada saasaa lagu samayn jiray ta aqbalo dab samada ka soo degi jiray dabkaasaa cuni jiray xataa qanaa'imta iyo waxyaalaha gaalada laga furto sidaasaa lagu samayn jiray oo ummatu muxamed ciddii ka horeysay oo dhan furka gaalada laga furtaa waxay ahaan jirtay xaaraan khasaa'ista nebi maxamed la siiyey ee lagu gaar yeelaa ka mida in khaniimooyinkiiyo furka gaalada laga furto loo xalaaleeyo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba laakiin umamkii hore xaaraan bay ka ahayd maxaa la samayn jiray nebiyada jihaadka la amray ee jihaadi jiray ee nebi maxamed ka horreeyey markay jihaadaan hadday gaalada wax ka furtaan wax allo wixii fur ah iyo khaniime ah waa la soo ururin jiray meel inta laysugu keeno ayaa dabeedna marka haddii aan waxba laga dhabinoo waxba ka maqnayn dabbaa intuu cirka ka soo dego cuni jiray nabi maxamed wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiis ku sugan saxiixa wuxuu ka warramay qiso qisaduu ka warramay waxay tahay nebi nebiyada ilaahay ka mida ayaa jihaaday markuu jihaaday ayuu gaaladii wax ka furtay oo khanaa'im laga furtay haniimooyinkii baa la soo ururiyey haniimooyinkii markii la lasoo ururiyo laysu keenay ayuu meel markaa nebigu ku ururiyey dabkii baa soo degey cirkuu ka soo degey waa cuni waayey nebigii baa wuxuu yidhi nebi maxamed baa qisada ka warramaya xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy fiikum ghuluul haniimadii waxaa ka dhabbiseen baa jirta oo idinku sugan haylo baayactamo markaysagaa qabiil kastoo ila socdaa nin ka midi gacanta hay dhiibo yacnii reeraha iyo jiribada iyo qabaa'isha ila socda mid walba nin ka mida gacanta hay dhiibo dacalkaa laga bilaaba ila qabaa'ishu waa la iswada garanayaa qolo walba mid baa gacanta u dhiibay nebigii calayhi asalaam nin ka mida gacantii ku dhegtay wuxuu uhi fiikum huluul qoladiinna huluulku ku jiraa wax allo waxa qoladiinna ila socda dhammaantii ila baayactaba oo gacanta ii dhiiba kulligood markaasay markaa waxaan yani gacanta u wada dhiibeen nin bay ku dhegtay gacantii nebigu wuxu uhi fiika quluul waxaa qaniimada laga dhabiyay aday kugu sugantahe soo saar waa soo saaray waa lagu daray dabkii baa soo degay waa cunay ummatu muxamed ciddii ka horraysay haniimooyinka saasaa loo geli jiray dabkaasaana soo degi jiroo cuni jiray haddii wax ka maqan yihiinna dabkuma cuni jirin walam yutaqabal min alaakhari walam yutaqabal lagama aqbalin min alaakhari kii kale waxaa kaloo bannaan inaad xaalayso fatuqubila min axadihima midkood baa laga aqbalay waxaa midkood laga aqbalay walxaal lam yutaqabal min alaakhari kii kale iyadoo aan laga aqbalin wa huwa qaabiilu kaan laga aqbalin qaabiil weeye faqadiba waa cadhooday wa admara alxasada xasad ayuu qarsaday fii nafsihi naftiisa ku wuxuu xasadkaa qarsaday ilaa an xaja aadamu ilaa aadam xajka u baxayey oo xajka u kaciitimayey makayda ayuu xajinayaa iyo baytulahi alxaraamka kacbadii qaala lahu wuxuu ku yidhi kii markaa laga aqbali waayey walaalkii wuxuu ku yidhi walaalkiisii laga aqbalay wuxuu ku yidhi laaqtulannak allah baan ku dhaartay ee ku dile oo ku dile oo ku dile qaala maxaad dilaysaa sababtu waa maxay qaala litaqabuli qurbanika duni aqbalaadda qurbaankaagii laga aqbalay aniga layga aqbali waayaan kugu dilaya bal gardaradaadaya ya qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin wuxuu allah wuxuu wax ka aqbalaa kuwa muttaqiinta ilaahay ka baqa ayuu wax ka aqbalaa bacdu ahlicilmi markay aayaddan fasirayaan inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin waxay yidhaahdaan kuwa mutaqiinta ee shirkiga ka maran ayuu ilaahay ka aqbalaa oo mutaqiinta yacni marka ataqwa min ashirki bay bacdu ahli cilmi ku xambaareen laakiin wejigaa waxaa ka saxan sida shaykhulislaam ibnu taymiya wakayruhu ay mareen oo ah markaysaga in la yidhaahdo min almuttaqiina fii ficlihi dalik ibnu kasiirkuna sidaa waa qorayaan laakiin ibnu taymiya oo markaysa markaa sheekhiisii ahaa ayaa markaysaa markaa saa u tilmaamay yacni ruux kastoo shirka iska ilaaliya maaha camalkiisa in la wada aqbalaayo ee kolba camalka la samaynayaa kii ilaahay kaga baqay markuu camalku ilaahay kaga baqay maxaa laga tilmaamayaa shuruudihii lagu aqbali lahaa baa dhammaystiran oo markii hore isagoo iimaankii xaasil yahay ayuu ikhlaaskii iyo mutaabacadiiba la yimid marka camalka la samaynaayo kolba camalka la samaynaayo kii ilaahay kaga baqay camalkaa waa laga aqbalaya camalka kale aanu ilaahay kaga baqin yaan shuruudii u dhammaystirnayn laga aqbali maayo laga aqbali maayo waa faa'iida yani jaliila weeye ibnu taymiya markaysagaa sheegay ibnu kasiirkuna marka isaguna waa sheegaya laakiin marka waxa weeye ibnu taymiya uma nisbaynaayo yani markaa tafsiirkiisa waa ku tilmaamaya laakiin ibnu taymiya waa tafsiilinaya oo caddaynaya lain basadta ilaya yadaka litaqatulanii ay wallaahi dhaar baa la qadaraya lain basadta haddii aad fidiso laamu qasam waa laab dhaareed weey madadta aad fidiso ilaya xaggayga u soo fidiso yaddaka gacantaada litaqtulanii inaad idisho daraaddeed aad u soo fidiso maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak maa ana bibaasitin anugu mid fidinaya ma ihi yadiya gacantayda ilayka xaggaaga mid ku soo fidinaya ma ihi liaqtulaka si aan kuu dilo daraaddeed kugu soo fidin maayo innii akhaafu allaaha anigu waxaan ka baqayaa allah baan ka baqayaa rabaalcaalamiina ka bedelo oo rabalcaalamiinkaan ka baqayaa culamada qaar cadfu waa bannaynayaan bedel ama cadfu laakiin beddelkaasi fiican oo culamada qaar ba waxay leeyihiin markaysaga mubayinku mubayinka waa inuu markaysaga markaa ka caddaan badan yahi allahna de waa acrafu lmacaarif calaa kulli xaal labada waji waa sheegaan inii akhaafu allaha raba alcaalamiin allah baan ka baqayaa raba alcaalamiina rabalcaalamiinka ayaan ka baqayaa fii qatlik dilkaaga aan kaga baqayaa aan ku dilo oo dee si aawada ku dili maayo inii uriidu anigu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad noqoto biismii dembigayga oo qofku hadduu qof dilo dembigiisii miyuu ka xambaaranayaa dembigiisii oo dhan wahamka caynkaasaa dadka qaarkood agtooda waa ka caanbaxday laakiin macnaha loogama jeedo macnaha looga jeeda waxay tahay biismii ay biismi qatlii dilkaadii dishay dembigeedaa loo jeedaa ee lagama tilmaamayo wax allo wuxuu dembi lahaa qofkani ayuu la wada wareegayaa muraadku maaha ya saa loogama jeedo waxaa laga tilmaamayaa biismii ay biismi qatlii dilkaad i dishay dembigeeda inaad xambaarataan rabaa waa ismika iyo dembigaaga kale marka qofku dee qofku inuu dembi la jeclaado ma ahee muraadka looga jeedaa waxay tahay dee haddaad i dayn weydo yaa yacni marka anigu dembiga dilkaa inaan xambaarto dooni maayo labadeenna hadday inoo joogto adigu xambaaro anigu laakiin markaa dembiga dilka xambaaran maayo laakiin maaha sidiisa inuu dembi la jecel yahay ile qofka muslimka ah waxaa waajiba qofka kale muslimkaa inuu khayr la jeclaado inuu shar la jeclaadiyo dembi maaha laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih ya xadiiska saxiixaynka midkiin rumayn maayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay la jeclaado naftiisa khayr buu la jecel yahay soo ma walaalkii inu khayr la jeclaadaa weeran xumaan iyo fisqi iyo markaysa marka waxaan yani marka aanu la jeclaan aanu la jeclaan fatakuna min asxaabi nnaar fatakuna dabeed aad noqoto ay fatasiira kaynuunadan waxaa loo jeedaa sayruura fatakuna ay fatasiira aad noqoto min asxaabi nnaar asxaabu naarka mid ka mid aad noqoto wadalika jazaau alaalimiin wadalika arrinkaas in dee naar lagu galaa dilka xaqdarrada ah jazaa aalimiina kuwa xadgudbaaya abaalmarintoodii weeye inii uriidu anigu waxaan doonaya an tabuu'a inaad noqoto tarjica aad noqoto biismii dembigayga wa ismika iyo dembigaaga kale alladii kaasoo irtakabtahu aad markaysagaa la timi oo aad samaysay min qablu hore aad u samaysay dembina waa dembigii dilka dembina waa dembiyada kale dee qofku si kale u galo labadaba inaad isku darsataan rabaa buuri ina uriidu an tabua biismi wa ismika fatakuna min asxaabi annaar fatakuna ay fatasiira aad noqoto min asxaabi annaar asxaabu naarka mid ka mida aad noqoto walaa uriidu ma doonaayo an abua biismika inaan la noqdo dembigaaga idaa qataltuka yacni markaa haddii aan ku dilo bimacnaa waxa weeye dilkaagaanan doonayn buu ujeedaaba si aanan dembigaa u xambaaran fa akuuna minhum dabeedna aan ka mid noqdo asxaabu naarka saa wadalika jazaau alimiin wuxuu inoo ishaarayaa intani kama mid ahaa hadalkii uu ina aadam walaalkii ku yidhi ee allah baa wuxuu yidhi wadaalika arrinkaas in naar lagu galaa dilka xaqdarrada ah jazaau alimiina kuwa xadgudbaaya abaalmarintoodii wey waxaa jira xadiis soo arooroo sheegaya maa min nafsin tuqtalu dulman ilaa kaana cala bni aadam ilawali kiflu min damiha liannahu awalu man sanna alqatla xadiiska saxiixa xadiiskaasi wuxuu sii caddaynayaa sida aayadduba u sheegtay labadan ilmo aadam inay ahaayeen yacni markaa awlaaddii hore aadam inay ahaayeen xadiiskuna daahir buu ku yahay sida aayaddu daahir ugu tahay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min nafsin tuqtalu dulman ma jirto naf dulmi loo dilaa ila kaana cala bni aadami alawali kiflu min damiha in in aadamkii walaalkii xaqdarrada ku dilay qeyb dembigaa ka mida inuu xambaaranayo mooyaane yacni naf kasta oo dulmi loo dilo iyo xaqdarro ilaa yowmi alqiyaama ina aadamkaa hore xaqdarrada markaa in wax lagu dilo bilaabay qeyb dembiga ka miduu yeelanaya sababtu waa maxay liannahu awalu man sanna alqatla waa kii ugu horreeye jideeyey dilka xaqdarrada ah dadkiibuu u bilaabay ya waa macallinkii dadka baray maadaama markaysaga dadku iyagaan aqoon dil xaqdarraa in la sameeyo isagu u horseeday sabab buu ku leeyahay sababtaa buu ku leeyahay ayaa qofka kalena isagoo dembigiisii leh haddana isagana markaa sababnimada loogu ya man sana fi lislaami sunatan xasanatan falahu ajruha waajru man camila biha ila yowmi alqiyaama waman sana fi lislaami sunatan sayi'atan facalayhi wisruha wisru man camila biha ila yowmi alqiyaama qofkii xumaan dadka u jideeya iyo qofkii wanaag dadka u horseeda mid walba cid kastoo kaga dayatay kii wanaag u horseedayna khayr buu markaysaga ka helaya kii xumaan u horseeday oo u jideeyeyna ee lagaga daydayna isagana dembi baa looga qorayaa ilaa yowmi alqiyaama walayaxmilunna asqaalahum asqaala maca asqaalihim umayna taasi ka hor imanayn walaa tasir waasiratu wisra ukhra yani nafna naf kale dembigeed xambaari mayso kama hor imanayso yacni markaa dembiga sababista ku saabsan isagaa sameeyey marka qofkan kale dembiga kama xambaarine sababistiisii uu u sababay oo ficilu isagu la yimi ah ayaa dembigani ugu yimi kale loo qoraya fatawacat lahu nafsuhu qatla akhiih fatawacat waa u qurxisay zayanat waa u qurxisay lahu nafsuhu naftiisii baa u qurxisay qatla akhiihi dilka walaalkii uu dilaayo faqatalahu waa dilay fa asbaxa wuxuu noqday ay fasaara min alkhaasiriin kuwa khasaaray ee guul daraystuu ka mid noqday ama kuwa naftiisa khasaareeyuu ka mid noqday biqatlihi dilka walaalkii uu dilay ayuu sidaa ku noqday walam yadri maa yasnacu bihi ma garan inuu wuxuu ku sameeyo markuu dilay ou arkay walaalkii oo meyd ah si alla si u galo waa garan waaye aasid iyo duugid lama yaqaan waa qofkii ugu horreeyey liannahu awalu mayitin calaa wajhi alardi min bani aadama waa qofkii ugu horreeye dhinta ee arlada korkeeda yacni ku dhinta ama ku sugan oo yacni marka bini aadama fa xamalahu calaa dahrih dhabarkiisuu ku qaaday bacdina waxay yidhahaan waa ka tegey si alla si uu gala markuu garan waayo fabacasa allaahu ghuraaban yabxasu fi lard fabacasa allahu ilaahay wuxuu soo diray waa bacsu ilhaam maa lagu ilhaamiyey ghuraaban tuka ayuu soo diray tukahaasoo yabxasu yacnii qodaya oo baadhaya fagaya fil ardi arlada yambushu turaaba yambushu markaa waxaweye fagaya aturaaba camuudda biminqaarihi afkiisa dhuuban ku fagaya afkuu ku qodaya afka intuu isku qabto ayuu saa ugu qodaya ilaa hadduu kala qaado ciiddaa gelaysay wa birijlayhi labadiisa lugoodna waa ku fagaya wa yusiiruhu wuxuu ku rogayaa ciidda ku kicinaya calaa ghuraabin macahu tuka markaa la jirkiisa ahaado maytin ama mayitin bakti ah maytin ama mayitin xataa waaraahu ilaa uu ciiddii ku qariyey aayadda kama cadda kollay tuko kaloo mayda inuu waday laakiin aasaarta salafka laga soo wariyey ayaa tilmaamaysaa tuka bakhtiya inuu markaa siday dabeedna markaa arladiibuu saa u faadhfaadho u qoday markuu qoday qoday qoday ayuu dabeedna geliyey dabeedna ciidduu ku rogay ina aadamkii markaa wuxuu fahmay hadduu sidan oo kale sameeyo inuu walaalkii arlada ku qarin karo oo ku duugi karo ila marka hore si uu galo uu garan la'aay ya waxay ku tusinaysaa fadiilada dee cilmigu leeyaho bini aadamkiibaa wuxuu wax ka baranayaa xayawaanaadku wax ka baranayaa wadalika lifadiilati alcilmi ya cilmiga fadiiladiisay ka mid tahy fadaaisha cilmigu de waa badan tahay waxaa ka mid a ah fadaa'ilu cilmi eygii mucallamka ahaa dee wuxuu soo dilo inuu xalaal noqonayo ya eygii mucallamka kii jaahilka ahaa dee markaysaga aan waxba la barin <laughs> wuxuu soo dilaa xalaal noqon maayaan mucallam inuu yaho wax la baray ayaa wuxuu soo dila lagu diraa uu ku xalaaloobaya wadalika liyuriyahu si u tusiya daraaddeed buu ilaahay ugu soo diray damiirka haadu wuxuu noqonayaa in aadamkan walaalkii dilay kayfa yuwaarii sidee buu u qarinayaa ama xaalu sidee yahay buu qarinayaa duugayaa yasturu waa asturayaa saw'ata akhiihi ay jiifata akhiih yacni markaa meydka walaalkii ama baktiga walaalkii qaala wuxuu idhi yaa weylata waxaa odhanaya kii wax dilay yaa weylataa halaagaygow halaagu u yeedhyeedhanayaa sidii wax wax maqlayoo imanaya yaa yaa weylatii asalku ahaa laakiin ya'dii baa loo bedelay yacni markaa alif loo bedelay kasradina fatxa loo bedelay yaa weylata luqada carbeed markaysagaa dee mid walba yaa weylatii iyo yaa weylataa labadu waa jiraan laakiin markay dee tawjiihinayaan bay yidhaahdaan tan baa asal ahayd tanna waa laga beddelay yaa weylataa halaagaygow kaanahu halaaggu wax maqlayo oo uu leeyahay haadaa awaanukii faxdurii goortaadii baa la joogaaya ii kaalay halaaggii baa loo yeedhyeedhanaya xaggaad jirtaa xilligaagii baa la joogaaya ii kaalay acajaztu miyaan awoodi waayey an akuuna mila hada alguraabi ay can an akuuna inaan noqdo miyaan awoodi waaye cajziga waxaa loo jeedaa yani cadam alqudra awood la'aantaa loo isticmaala wahsiga loogama jeedo cajziga sida caajiska innagu af soomaaliga aynu ku nidhaahno dee waxaweye waa wahsadka ha af soomaaliyeenin af soomaali maaha kelmaddu cajigu waa cadam alqudra wahsigu laakiin waa kasalka kasal baa isaga la yidhahdaa allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal acajaztu miyaan awoodi waayey an akuuna ay can an akuuna inaan noqdo miyaan awoodi waaye miyaan ka caajizo awoodi waaye misla haada alghuraabi tukahan oo kale inaan noqdo oo fa uwaariya dabad aan qariyo oo duugo saw'ata akhii yacni maydka walaalkay ama bakhtiga walaalkay fa wuxuu noqday min annaadimiina kuwa tiraayoonaya qoomamoonaya arrinkaa isku cilkaambiyaya ayuu ka mid noqday wuxuu isku cilkaambiyey calaa xamlihi qaadistuu qaadaayo muddo badan buu sidaa la yidhi ilaa ay sanad muddo ah buu siday hmm. waxafara lahu godkiibuu u qoday wa waana ku qariyey oo ciiddii ayuu ku duugay oo ku aasay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen nadaamadu ma ahayn siditaanka inuu ka tiiraanyoonayo wuxuu ka tiiraanyoonayey walaalkii inuu waayey waayo qofka macsida sameeya markuu macsida ku dhaco dabadeed waa isku cilkaambiyaa wuxuu is yidhahdaa maxaa kuu wati haddaa nadamkani miyaanu tooba noqonayn waxaa la odhanayaa tooba noqon maayo wuxuu u tiraanyooday liajli illaah ma ahayn ilaahay darti ma ahayn dee inuu walaalkii ku tala xumoobay unbuu markaysaa markaa isku cilkaambiyayo ka tiiraanyoonay towbadduna dee shuruudo kalay leedahaye nadamka keligii towbaddii noqon maayo nadamkana liajli illaahi uma dhicin sidaas aawadeed ma toobad keenin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk